daabata lisafari babn hadakan babn aladigi anbaabay yagul lmusaafir musaafirka goola ida rakiba huwa musaafirka hadi koro adaabata daaba hadi koro lisafari liajli safari safar daraadis daaba adin koro walika goolo fadiya anbaabay baabu ma aladigi anbaabay yagul lmusaafir musaafirka goola ida wasigi rakiba huwa musaafirki koro adaabata daaba kor lisafari liajli safari safar daraadis hadi daaban kor wali kagoolo fadiyaan baabay qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay wajacala ilahay may welay lakum misi min alfulki doomiyale heshe wal ancaami min alancaami nicmeelo heshe maysin welay ma walyasin weli tarkabunahu maagisin koraasaan litarkabuna koraasaan caaiti macdub laya litastaw inisimanaatan calaa duhuri duhurima maaga soy dhabaryaalshay kasimanaatan uma tadkuruhusan allah nicmata rabbikum rabigin nicmadiisosan ida sawaytum hadii akaatan alayhi calaa ma maagas korshay ka ekaatan watagolo kagooltaan subxaana aladi aliyad haysun sakarahu aladiga sakiray lana hada kan min sakri wama kuna un mahano mufriniina mudrigiina ku awood mahana law lihada wainaa una lamungalibuna ilaa rabbina rabigaan antikewa lamungalibuna an godoomaan qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay wajacala huwa alla may weelay lakum isin maysiin siin weelay sin abuuray min alfulki doomong hesho walancaami min alancaami nicmoolay heshe maysin wele ma walya sin weli gaadid farkabonaysin koraasa doomon koraasano bati kasa faraasa baragi yani baragi binaanka in ancam limolay keel kasa faraasan aydhaha sinkar sin weli wala sinkweli lim litastaw ini siminaatan calaa duhuriy duhuri ma maagasoy dhabaryaalshay kasaminaatan uma tadkuru hustan nicmat allah rabikum nicmata rabikum rabig nicmadiisusan idaa waktigi sawaytum simanatan aleyhi alaama ma korshay kasimanatan marki korsan korsho ilahay nicmadiisa suusatan alafada watagulu kagoolan subxaana aladi aliyadahirsin sakrah aladiga sakri lana unin sakri hada kan nin sakri wama kuna un mahano maahay lahu lihada kan mukrinina ku awood mudigina ku awood mahan waina un ilaa rabbina rabaganan tikeelamungalibuna godooman rabaganan godooman wa wacan ibni cumar radi allahu taala canhuma cabdillahi bin cumar mayl furiyey ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalama kana rasuulka may haaday ida stawa huwa rasuulka hadi siminaado calaa baciirihi baciiri rasuuli rasuulka baciirsha korshe hadi kasiminaado harijan haliki baayo ilaa safarin baaw kabara nabiy nabo takbiirsaday halaadan siditoog iyo takbiirsaday uma qaala nabiy nabo may kagolay subxaana aladi alyadahilsin sakara huwa ladi gasakri lana unin sakri hadakan nin sakri wama kuna unamahaana lahu lihadakan mukriniina mudigiina ku awooda mahaana wainaaun ilaa rabbina rabigaan ntikee lamungalibun an godoomaan allahuma ya allah waleeyo ay yani rasuulka di siminaado baciir gorbo korshay kasiminaado soo ambaaw harijanhala ilaa safar ambaaw kabara alaatan siditooki takbirsaday allahu akbar allahu akbar allahu akbar siditookilay uma qaala nabiyu uma dara nabiy nabu akriyaay subxaana aladi sakara lana ila akiri akriyaay allahuma ya allah waleeyo inaaun nasaluka kusuaalaan aanka daray duaadan tang fi safarina safarkana dhaadis iya kasuaalaan kan ee albira samafal iyo iya kasuaalaan wataqwa taqwa iyo iya kasuaalaan wa min alcamali camal heshin may kasuaalaan mawa kasuaalaan camal tarla antaada raadla nagdaas camal adka raadla nagdaas oo kasuaalaan a wa min alcamali camal heshin ma camal iyo ka iya tarlaa tarla antaada ka raadla nagdaas hadii nu samaynob ka raadla nagdaas allahuma ya allahu aleyo hawin anta ilahu fududaay alayna korkaana nin fududaay safarana safarkana hada kan inin fududaay wadwi anta ilahu duub cana una nin duub bucdahu bucda safari safarka fogaashadiis ilahu nin duub allahuma ya allahu aleyh anta ada saaxibo alihi yani waa kay dadla saaxibow fi safari safarka dadla saaxibow yeet walkhalifatu alihi khalifa idilka dhaafow fi ahli hilka dadkis khalifa ilka dhaafi yeet allahuma ya allahu aleyh ini an acuudu min gale bikadiko min wacdaa safari min shadaaidi safari safarka shidiyaalshiya ilaah komegan gale waka'aabat lmandari daymahumaa tahi ka'aaba xusni mandari dayma tiirinyadiya komen gale wa wasuu ilmunqalabi godoomohumaan ya ilaah komen gale fi lmaali maal fi sinaat walaali wafilalihaat walwaladi wafi lwaladihaat waida rajaca nabiy nabo hadi nagdo qaala nabiy nabo kagoolay huna kalimaadkasakagoolay wazaada nabiyu fihina fi lkalimaati may ziyaadiya aaibuna naxnu naaibuna ku nagdaw yana taaibuna ku taobasheeni lirabina an taobasheeni ana caabiduna ku caabudaw yana lirabina xaamiduna ku ang macdiyaw lirabina ang macdiya ana rawa muslimo muslimiya wa hadiskana weriyey ama yani wa kay allahuma hawin hay allahuma ya allah aleyo wamin alcamali ma tarlana ilah nuwafiji allahuma ina nasaluka fi safarina hada albira kasuaalaan wataqwa taqwiya kasuaalaan wa min alcamali camal haalkumidayna ma camal iya kasuaalaan tarla anta akraanangadas adi nusubinoob allahuma ya allah ala win fududaay calayna sahil calayna korkaana fududaay safarana safarka nin fududaay adakan eh wadwi anta ilahu duub cana unigano noo duub bucdaw bucda safari safarka fogaashadiis ilaahu noo duub allahuma ya allah aleyo antaad asaaxibu alihi lisaaxibaw fi safari safarka sisaa saaxibaw ati ilah ali saaxibkana eh yani walkhalifatu anta alkhalifatu adi khalifkana eh fi lahli ehelkanana adikii dhaaf ilahu ehelkanana wanaag yani waa kay wanaagsi waay adi khalifning ehelkaadisnaliki dhaafni allahuma ya allah ale ina naud ini an acudu megin gale ana bika adi komen gale min casaai safari min shidati safari safar shididisa komen gale wakaaabati lmandari dayma tirinyadi ay waxusni lmandari dayma tirinyadi oo idi hoob langnagdoob daymo lakaragona tirinyooda komen gale wasuil mungalabi godoomo humanga ilah komen gale oo idi adi lan godoomo humaatolalakulmo ilah komen gale filmaali maal ahin munqalabkaas oo filmaali maal dhatisaaday walaali wafilahliaaday walwaladi wafilwaladi awlaadaadi waida rajaca nabiyu nabag hadi nagdo qaala nabiy nabo kagoolay huna kalimaadku haddaa sheegna kagoolay allahuma ina nasaluka fi safarina hada lbira ila akhiri yaswiya wazaada nabiyu may ziyaadiyay fihina fi lkalimaati may ziyaadiyay taaibuna nacnu naaibuna ku nagdaw yana taaibuna nacnu taaibuna hani tawbishenaw yana laa cabiduna ku caawidaw lirabina rabiga ana caabudow yana mohay xamiduna ku macdiyow lirabina rabiga ana macdiyow yana rawa muslimo muslim iya waadisana weriyey wa macnaa muqriniina muqriniina macnaheedi ay mudigiina awoodna waay yani wa kay waina ilaa rabbina yani wa kay wama kuna lahu muqriniina waay wama kuna un lahu lihada ka muqriniina kuwa awood mahan ay mudigiina kuwa awood mahana saasarfasl walwacsaa bifatilwaawi alakri wa iskaan lcayni lmuhmalati ceyntilidhibaatiriy alakri wacsaa وabsaa msلti sdl dabisiyal akri وabilmadi tegol akri وacsaa wahiy wacsamay layljeeda aشidat layay kalku mayras min وacsaa safari safarki shidadiisa kumen gala wahiy shidat walka aabatno bilmadi tegol akri kaaaba kaaabatu lero yani liteg wahiya kaaabadu tagayur nafsi nafta doorsonshe waay nafti isbedelo doorson man doorsomaas min ajli xusnin tirny daraadiya iwa naxwiyi naxwi lxusni tiirinya walilimide feedan nagoy waka'aabati lmandari dayma tiirinyadi awreed dayma tiirinyadiy maana saas wahiya ka'aabad maybo tagayur nafsi nafti doorsoonshaw min xusnin min ajli xusnin murgoosha daraadiyala doorsoonta naxwihi naxwi lxusni murgoosha walilimide kalhami murug oo kaleebwa murug iyoonayaw tiirinya naftile doorsoonta walmunqalabu macnaahu almarjicu gadoomaw lay waay waka'aabati lmaahay wasuu lmunqalabi ma almunqalab marjic lagasila yani gadoomo humaan saasay wa wa ruwiya may luriye an cabdillaahi bn sarjisa radia allahu tacaala canhu qala cabdillaahi may kagolay kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may hada idaa saafara wa rasuulka hadi safaro yatacawad rasul rasulka magangalaay min wacataai safari safarka shididisa kumengalaay wakaabat lmunqalabi gadoomo teedanyiriya kumengalaay walxawri nagasha bacda alkawni ahaansha bacdishe wadacwat lmadlumi lan la dulmi habaarshe kumen ilahay kumen galaay wasu lmandari daymahumaan fi lahli hildadisat walmaali wafi lmaali haati awa muslim muslim waadidkana weriyey وan cabdالlahi bn sarjisa radi allahu taala canhu qala cabdالlahi may gora kana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki may hada ida safara huwa rasulka adi safaro yatacawad huwa rasulka magan galaay min wactaai safari min shid min mashakati safari min shidati safari safarka sididiisa ilahi kumagan galaay wakaabat lmunqalabi yani wakaabat lmunqalabi godoomow humaan godoomo godoomow tiirinyadiy a wakaabat lmunqalabi godoomow tiirinyadiye oo dhali kaabasilefasir wakaabat lmunqalabi godoomow tiirinyadiy ya ilahay kumengalaay oo idilin godoomo la tiirinyood ilah ninkridoisara walxawri nagashiya kumengalaay idaa saafara yatacawadu megangalaay min alxawri nagasho iya kumegangalaay bacda alkawni istiqaamo bacdishe marki lankin istiqaame o toosna bacdishe melho nagas taasa ilahay kumengalaay wlxawri nagasho iyo ilahay kumengalaay wayatacawadu min alxawri a wayatacadaw mengalaay min alxawri nagasho bacda alkawni istigaamo bacdishe marki la ahaado meel darje ladeed ooslahang nagadaw taasa ilahay kumengalaay wa min dacwati lmadlumi kila dulmi habaarsiya ilahay kumengalaay yatacawadu min dacwati lmadlum wa suui lmandari yatacawadu nabo mengalaay min suui lmandari daymuhumanga ilahay kumengalaay fi lahli hildhaadiyo nahaalaati walmaali wa fi lmaali maalfisha nahaalaat sawama yure adeedka muslim awri hakada sadatan yan wuri huwa xadidka fi صaحiح مسلم mslim صaحiح sa kahaadi alxawri nagasho bacd alkawni ahaansho bacdisha binuni nun la akriyo wakada sadatan yara wa may wuriy xadidka tirmidiy وanasaa-iy qala tirmidiy imam tirmidi may ka goley wayurwa may kala lawuriye alkawri ya lawuriye bira ya lawuriye way wakilaahuma kila riwaayatayni lamada riwaaya kikasaba lah likuli kulig may n sugnaaday wajhum w sawaab ayan sugnaaday mana oo yani hodhay may haaye walxawri bacda alkawni mahayne kolkan walxawri dalilaray yani wa kay masalan bacdahay kawri lakafasir kawri lakabeder waqaala tirmidi imaamu tirmidi may ka goolay horta binoni walwili mary haakada rawaa muslim wa cadid haakada sida tagna huwa xadiidka fi saxi muslim kaadi sida kaadi alxawri bacda alkawni sa kaadi binoni laakri wakada sida tan ya rawaa may kala weriyey sida oo alxawri bacda alkawni tan sawamay wuriy xadiska tirmidiy wanasaa-ina wuri kala tirmidiy imam tirmidi may kagolay wayurwamay kala lawuriyey alkawri bira'ya lawuriye wakilaahuma kila riwaayatayn lamad riwaaya ki kasuba lah likuli kulligma in sugnaaday wajun sawaabiya in sugnaaday qala alculamaau culamadu may kagolen wamacnaahu binuni wara'i jamiica alahi lamadaba wamacnaahu oo kawni meelas oo kawni ah eh. i kawri i lamadabo manaha alxawri hortuma laska haysad laakin kawni taas meeliye iyo kawri i kawni iyo shalayin lamadaas iska hayso waana lamadaba macnaasha isku mid layo waqaala alculamaa culamadu mayreen wa macnaahu macna alxadiisi hadiiska macnaashay binuuni nuun hadi la akriyo waraayi wabiraayi hadi la akriyoob jamiican haalayin maylay a ah. alrujuucu nagashilayo min alistiqaamati istiqaama laku nagdo aw ziyaadati laku nagdo ila nafsi lung nagdo taasay lamajeed alxawri ahaansho alxawri ya nuqsaan oo bacd alkawni ahaansho bacdisha aatiyo marki istigaama ad heli bacdisha wa nuqsaan nagadaaso mana taaso macneed o leero al min alxawri bacda alkawri leerono isku mid lay mana bacd alkawri yani alxawria erti markaaso bacd alkawri erti yan isku mid lay lamaduba qala alculamaau macnaa macna ladir binuni nun laakri warayi wabiraayi laakri jamiican ba rujuuc nabishilay waay min alistigaamati toosnaan heshe laku nagad ahey arujuc nagasho alxawri nagasho yahasogda arujuc nagasho la xawri dheh mise kawri dheh bacda alkawni horta alkawni to yesadala kana yakunu kawnan ida wujida wastakara lay koonta miyolelkushani wariwaayat nuni min alkuni alkushani wariwaayat lkawri niyen walilkushani maakudun min takriri cimamati camaamada duduubashe wahwa lafha lakushani yalaya kalkun kawni i kawri yalskaayma alxawri horta sadi yeleya adas macnaahu macna lxadis mayb waa rujuuc nagasho min alistigaama laakunagas aw ziyaadati arujuuc nagasho min aziyaadati laakunagas ila nafsi nuqsaan laanagad ah. wa qaalo culamadu maereena wa riwaayat raayi raado riwaayadii maakudatun walgaase min takwiir lcimaamati camaamadi duduuba keliya lakugaase wahuwa takwiirka maylera lafuha lafu lcamaamati camaamadi duduuba keli wa jamcuha jamcu lcamaamati camaamadi kulmiyoshe waay kaasu mana takwiir takwiir koor r makudat riwayat ray baalo culmadu ma eran riwayat ray makudat wala kaade min takwir lcimamati cimamada duduubawkeed wahuwa takwirka maylanajeede lafuha laf lcamamati cimamada duubawkeed wa jamcuha cimamada kulmiya shaala raasilka kulmiya wa riwayat nuni kawri kawni hoob deron wa riwayat baalo culmadu ma eran wa riwayat lkawn nuni noonto riwaayadiana maakudun min alkawni lay ma maakudun wala kaade min alkawni ahaanshiya lakaadi masdaru kana ahaadi yakunu ahaade kownan ahaanshi ahaade masdarkeedu kownan tiya min alkowni kusheedi idaa wujida huwa shaygin hadi lehelo wastakara huwa shaygi sugnaado markaasa ahaadi lere kon lere kolkan reed min alxawri nuqsaan bacda alkowni ahaansho bacdi sheele taasa ilah komen gale markan dirji deerey ana hoosangnagadaw istigaamo deerey hoosangnagadaw ziyaado deerey nuksaanhagnagadaw ilahu taasa komen gale le wacan caliyin radi allahu ta nabi caliy bni rabicata gaala cali may ka shahidtu xaadiri caliya bna abi aalib an xaadiri radia allahu taala canhu utiya kad utiya huwa cala linsheenay bidaabatin linsheeni liyarkabasin koraha daabadi falama wala caleyh marki dijey rijla rijla caliyin cala latis dijey fi rikaabi kooro kadiji ye yani qaala may kagolay caliyun bismi illaahi arkabu kore arkabu an kore bismi illaahi ka kore falama stawa huwa cala marki ekaaday calaa dahriha dahri daabati daabadi korshe ka ekaadiya qaala caliyun mer alxamdu lilahi uma qaala caliyun subxaana aladi sakara lana hada wama kuna lah mkriniina ila akirihi waina ila rabina lamunqalibun uma qaala caliyun calamay ka goray alxamdu lilah talaata maraad iya ka goray uma qaala caliyun allahu akbar talaata maraad uma qaala caliyun subxaanaka ini dalamtu nafsi fakfir li ila akirihi iya ka goray faqiila lah re calamay lang are ya amiir almuminiin muminiinta amirkiisiy waktigaasu si amiir hayay min ayi shayin wasol red markiisu kori laa yakfir dunuba ila anta riya uma laxika caliy ymelkjar caliya gosoli faqiila lahu licaliy maylngara ya amir lmuminiin muminiinta amirkiisiyo min ayi shayin shay me laxigta lagosoli qaala may kagolay raytu argi anabiy argi facala kad facalaha ariki fali kama sidi oo kal fali facaltu ana fali uma laxika anabiy gosoli fakultu an mer ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo min ayi shayin shay me laxigta lagosoli qaala nabiy lahumay golay ina rabaka rabaga yacjabu may liyaabay min cabdihi cabdirabi rabig odoonshay liyaabay idaa wagtay qaala alcabdu odoonka kagool ikfir lii dunuubi kagool yaclamu lcabdu odoonka noogi anahu shaniye laa yakfiru dunuuba dembiyaalan dhaafan ayri ama keyrka in dhaafan ogi saasa ilahay kagool rawa abu daud abu daud adis uri watirmidi waqala tirmidi xadisun xasanun wafi bacdi nusaki xasanun saxix wahada lafdu abi daud an caliy bni rabiicata qaala calmay kagola shahidtu caliy abi alib radi allahu taala canhu yan xaadari utiya kad utiya haal huwa cala linshaanay bidaabati linshaani liyarkaba huwa cala sinkor ha daabadiyade falama walaha caliyun cala marki dijey rijla rijla cali cala lutus dijey fi rikaabi kooro kadiji fi lgarzi fi rikaabi fi lgarzi kooro marki kadiji wa awalu ma tulacu bi rijlo lutu walikotil kadija fi bidaayati rukuubi korow kabilawshi marki daabada la kor la falo meelo lutu la saardaa jirt marki gurbon alkoraas misalin koraas meelo lutu saardaas kolka meriya baawarka isun yani saase jaranjarada luta saaradaas ayrobt mel jaranjara luta saaradaas melasay markaasa adkaarsan akiya hadda ala daabado linsheeni ini daabada kor daraadiye falama wala aliy marki dijiy rijla rujla aliyin fi rikaabi kooro kadiji kooro melo lutul saarada gurbo marki koro mel lutul galada jartol koro meeliyada rikaab koori lere qaala aliyun ar markaasa marki mel diji alamay ka gooray bismi llahi arkab ana kore bismi llahi ala magaashay ka kore falama stawa huwa ala marki siminaaday ala dahriha laari daabati daabadi ertiy ertiya kasamanaad ya gaala caliyun may kagole alxamdulilah alxamdu macad kamila lilah ilahi aleh uma gaala caliyun cala may kagolay bimacnaa garaa kadikanta subxaana aladi aliyadaisan sakarahu aladiga sakray lana hada marko kunin sakri gaadikan waa miyo dheerka deeraan ilaahg inin sakriya maadle ya iya dhahilsan wama kuna una mahano muqriniina mubegina ku awoodn lah lihada kan ku awood mahano waina una raabiha ilaa rabbina rabbiganantikewa lamun garigunan godoomaan uma qaala aliy may kagol alamdu lilah alamdu lilah alamdu lilah talaata marada kagol uma qaala aliy allahu akbar talaata marada kagol uma qaala aliy may kagol subxaanaka usabixuka ilahu kada usabixu usabixuka ilahu kadahile subxaanaka dahilsanaanta aya kadahile ini ana dalantu dulmiyay nafsi nafta iya dulmi fakir anta ilahu dhaaf li an anta in dhaaf may weli inahu shaniy laa yakfiru ma dhaafaw adunuuba dembiyal ma dhaafaw ilaa anta adlay dhaafas ma dhaafaw ilahu majar uma laxika aliyun uma laxika caliyon alifheed gosoli marki intan adkaare akyarheed gosoli walgoso fakila lah lialim haylngareg ya amir almuminiin muminiinta amirkiisiyo alilanglijeed markaasu si khalifa ahe min ayi shayin laxigta wala lagosoli mey sabab may lagosoli min ayi shayin min ajli ayi shayin shay may dartis laxigta lagosoli wala lagosoli mey qaala aliy alomay kagolay raaytu aragi anabiya sala allahu alayhi wasalam nabag ya aragi facala kad facala haal i rasuulka kifal ya aragi yani saas wa raaytu nabiya almafule kaada sunada facala walhaaloye ficil maadle hadi lahaalayo gadilanga dire raaytu nabiya nabag ya sala allahu alayhi wasalam facala kad facala haal i rasuulka kii fali kama sidi facalta adiba facaltu ana fali hadda marki daabadon ana kor intaas adkaare marki aki bacdisha daabadi kasamanaadi magasolnay ha rasuulka sada weliya dhi rasuulkanka dayde hay rasuulka sada oo kale falay reer uma laxika nabiy gosolay reer fakultu anina lah linabi mangara sidiisan hadin warsadahaytan oo kale ya rasuulallah ilah rasuulkiisiyo yaabwa min ay shayin shayna laxisalabosoliiseen qaala nabiyu may in jawaabay ina rabaka rabaka yacjabu liyaabi huwa rabag min cabdihi abdirabi rabigu sige cabdishe liyaabi ida qaala alcabdu odoonki adi kagool ikfir anta ilaahu dhaaf li anin dhaaf dunuubi kagool yaclamu cabdigna ogi anahu shaniye laa yakfirun dhaafana dunuuba dembiyaal ayri keyrka in dhaafanin ogi taasa rabig yani liyaabe taasa ninanko saribre tawaama yuri adaabta sari daabad markil kora adaabtasanan korelili kawa ma yuri xadiska abu daud atirmidiy وaqala tirmid may kole xadiun hada xadiun xadiskaso xasanun darjadiisa san eh wafi bacdi nusaki xasanun xasan eh saxiixun saxiix wahada lafd kan lafd abi daud abi daud lafdi shay waay daabidi markilka safara oo kale lakora adkaasin la akrisade waan gasolkaas lamuujiye baabu takbir lmusaafiri musaafirki takbirsado sheeyen baaba ida sacida huwa musaafir hadi koro asanaya fangor hadi koro iwa shiba shiba sanaya fangor yaal وaتaصبيحihi bab تaصبيحihi تaصبيح المsافir مسافirki taصbيsloshey baba ida habada hua مسافir hadii hoobadahay alawdiyata وadiyaali وanawa naw alawdiya وadiyaali walilmid adi kahoobada وanahyi bab nahyi reebo yan baabey an المubaalagati eheel dheeradow lasku reebo birafi sauti soob korongaado kaheel dheeradow shay lasku reebo bitakbiri takbirtana lakorwela وanawi nawi takbir takbir walilmid lakorwela lasku reebo kaheel dheeradow shay lasku reebo baabey gaalka maylan tarjumaysaday lanka musaafurka allahu akbarti hadis koro asanaya asanaya jamcu saniyatin sanaya laka jami asaniya saniyatin maylanay adariigu bayna aljabaleyn buurtun i buurtun meel oo cariiri eho lamaraw walaagutaag eho waana dalcad e buurtun i buurtun meel dalcad e lamaraw dhatan jiske kaasa sanilere asanayana jamcawo kofu meel dalcad e hoob koraas yani la takbiirsado lanka musaafurke meel dalcad e hoob koro manyufulka say hooba koraw takbiirsadaw yani saasu masala hadi manyufulka untun kudegahay hoobadahay doonyuna hisen hoobadayon tasbiixsadaw saas lay maanaa kolkon ren wada baabu takbiir lmusaafiri musaafirki takbiirsadaw shay allahu akbartisaan baabey idaa waktigisa cida huwa yani musaafirka koraayo asanaya fangor kora goltus gabal oo dalcad eh dalcad eh fure eh koraw maanaa washibiha shibi sanaya yani sanayadaas wali shibaw meel taag elew eh meel taag eh hadi koraw yani takbiirsadaw وaتaصبيi bab تaصبيihi تaصبيع المsافir مسافir taصبيsado sheeyen baabey ida وaktagina taصبيح subحaan اللahi ra habada wa مسافir kahoobadayo alawdiyata sheeb kahoobadaw mana gabal waade bimareng sheebe kahoobadaw ay وanaحوaha naحو اlawdiya awdi walilamida gabal sheebe hoob kahoobadaw mana والنahyi bab النahyi reebowyen baabey an المبالغati kaxeel dheerado heshe laskureeb birafi sوti sood koron gaado heshel kaxeel dheerado laskureeb bitakbiri takbirna soodka korlan lagaada wanawi nawi takbiri takbir walilimide soodka kornon lagaadaw lakaheel dheeradaw laskureebiyen balay an jaabirin radi allahu taala canhu gala jaabir may kagolay kunaun mayan idaa sacibnaa hadina korno kabarnaa allahu akbar yaraani hadii dalcad korno wa idaa waktigii nazalnaa degaanona sabaxnaa subxaana allahi yaraani silay kolkun saasalan bahanyiwa idaa kabarnaa kunaa un mayhan hisaabteena idaa sacidnaa hadi korno calownaa korno calaa shayin murtaficin wa mailsarayta dalcade hadina fure koraana kabarnaa takbiirsidaani wa idaa nazalna hadi degaanona sabaxnaa tasbiixsadani mshebe oo sadilin jeedano subxaana allahi yarani sawama yura adidka albukaariy وan ibni cmar radi alahu taala canhuma qala ibna cmar may ka koni kana nabiy nabag may haaday sala الlahu alayhi wasalam wa juyuushuhu juyuushu nabi nabag jeeshiyaalshay may haadeen idaa calow hadi koraayano ahanaya fongoryaalo koraayaan adarigu bayna aljabalayn jamcu haniyatin hanaya fongoryaalo gabal fongor e hadi koraayaan fongor yani kabaru takbiirsadaayan allahu akbar yala وaida habadu asaabto jeeska rasulka asaabtis hadii hoobadaay melobadgalaayana sabaxu tasbixsadaayan waay saasana baamire meel kore hoob koraas allahu akbar hoob hoobadaason subxaan allah rawa abu daud iyo abdikuriya bisnaadin saxiix wacanhu an ibni cumar gaal bni cumar may kagolay kana nabiy nabag may haaday sala allahu alayhi wasalam ida gafala huwa ida rajaca huwa nabag hadii hanagdo min alxaji hasa kunagdo aw ilcumrati min alcumrati umra isa kunagdo kulama wakti kas ofa nabiy nago koro calaa taniyatin sonkor korshe koro o fadfadin cala fadfadin dalcad korshe koroob ka bara nabiy nabo takbiirsaday alaaan sitog yo takbiirsaday uma qaala nabiy nabo may kagoolay laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilaa aakhiriya kagoolaay kana nabiy nabo may hadi sala lahu alayh wasalam ida gafala ida rajaca hadii hanagado min alxaji ajashe kunagado aw ilcumrati min alcumrati kunagado safarkaasa kunagado kulama wakti kaas ofa calaa nabo koro ofa bimacnaa calaa koro yani wa kay masalan ba calaa faniyatin gabal dalcad aho eh fangor eh koroodo aw fadfadin ala fadfadin dalcad yani murtaficin a ala fadfadin ala makaanin murtaficin makaan saray koroodo kabara nabiy nabo takbiirsadaay alaatan sitog uma qaala nabiy may kagola laa ilaha ila kalmajar ila llahu ilahi may waxdahu munfaridan hal hadi shareedis laa shariika sharik lahu lilah ali sharik masugnaa lahu ilahi ale almulku boortooy kamil ale walahu ilahi ale alxamdu ale wahuwa ilahay gadirun gadirun ali hawood ala kuli shayin shay kas ali hawood wa aibuna nanu aibuna kunagalaw yan taaibuna nanu taaibuna ku taobasheenaw yan cabiduna nanu cabiduna ku aabuda ilahi aabudana saajiduna nanu saajiduna ku sajido lirabina rabwan sajidow yana xaamiduna nanu xaamiduna ku macdiya ilahi macdiya yana sadaka allahu ilahi yarun sheegi wacdahu wacdalah hanu yabox shee kurun sheegi odoon sheen gargaare ere wanu yabox kurun sheeg gargaar wanasara alang hiiliyay cabdahu cabdalahi ala odoon shee nabilahi maxamed en hiili waasama huwa ala jibiyay alaxsaaba huwa anti gaalada jibi wacdahu munfaridan haalaadi shareediis waazama huwa lajibiya alaxzaaba huwa nti gaarad yajibi waay axzaab manaa jamcu xizbin xizbo la jamiyey axzaab jamaaciyaalo fara badan oo gaale bamankon oo gaale ho maka kaduuli oo kal yaras ilahay jibi waazama huwa ilahay jibiyey alaxzaaba yani waa kay madiina kaduuli afaday waazama huwa lajibiye alaxzaaba huwa nti gaarad yajibi ani asbaxaysadaayen asbaxaysig yajibi wacda munfaridan halay jiray afkaartata rasulka akriyaay mutafaqun caleyh hadiskuna mutafaq wa wa fi riwaayati limuslim ida gafal nabiyu nabagasi godooma min aljuushi ciidan hesheeka godooma aw sayaar aw saraya aw saraya ilaaliyaalha kagodooma aw ilaji min alaj kagodooma aw alcumrati min alcumra cumra kagodooma horonsi wed kulama o fadhered oran wed adik oran wed anasa kashalin mana wali hodhi wali hodhi min alxaji aw alcumrati ilahay dugda min aljuyushi aw saraya lakadari wa gawluhu gawluhu gawlu raawi raawo golsey ofa e irtafaca huwa nabag kor waay kulama ofa huwa nabag kor maayn ay irtafaca wagawluhu gawl raawi raaw golshay fadfadin ku gooli maylakajeedi fadfad fadfadin ku gooli huwa fadfadka yani bifatxi fa faaeyni lamada fa kor dhowsho laakri fadfadin baynahuma bayna alfaaeynina lamada fa dhaadiyona daalun deelhaadi deelkaas muhmalatun lidhibactiray deelkaas oo saakinatun reebon waakiruhu aakiru fadfad fadfadka aakirsiina daalun deelhaadi deelka ukraa kale wahuwa fadfadka maylay wa algaliid lmurtaficu min alardi lay algaliid ko adag almurtaficu saray min alardi arab kumid ala waan abi hurayrata radi allahu taala anhu abi hurayra mali kuriy ana rajula rajulka iya gaala rajulka mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi o ini an uriidu may doone an usaafira ini an safaro faday fa awsi anta indirdaran ni an indirdaran qala nabiy naomay ka golay alayka laazim bitaqwa llahi ilahay ofsidis laazim watakbiri wa bitakbiri laazim cala kuli sharafin cala kuli murtaficin meelsanayta kas allahu bareraas falama wala rajul rajulka marki jeesidiya qala rajul qala nabiyu de qala nabiyuna umay kagolay sala allahu alayhi wasalam allahuma ya allahu aleyh adwi doob lahu lirajuli rajulkan albucda fogaashadan doob waawin ilahu fudahay aleyhi ala hada rajul asafar an fudahay sanka dohay kudabgili wa rawa tirmidi waqala abdidunasan an abi hurayra radi allahu taala canhu ana rajulan rajul ya qala rajul mera ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ini an uriidu may doonay an usaafir ana in an safar yafaley fa awsi anta hada dardaaran miyan in dardaaran qala nabiy naumay kagolay calayka laazim bitaqwa llahi ilahay obsidis laazim watakbiri wabitakbiri allahu akbar laazim cala kuli sharafin cala kuli mawdicin caalin wa mawdac saray kas miir saray oo kortoob dalaad kortoob allahu akbar laazim taas welu ilahay tagwidiisa kin dardaarame calayka laazim bitaqwa llahi yani laazim وعlى التكبيr وعalayka laazim bالتكبيr تكبيr laazim عalى kuli sharafin عalى kuli makani مرtafici makan talcada kastaba allahu akbar laazim sar rasulka yani dardaarm falama wala rajul rajulka isagoti lahay marki jeesadiya kala nabi maray allahuma ya allah alahayo aduwi anta ilahan dub law lihada rajul albucda fogaashad meelo safarka erusanjeed ilahan fudayan dub yani si fudeed ay fara faraxsanaankased wahawin anta ilahu fudaay aleyh hada rajul safara safarkan fudaay safar dhibadnya ilahu fudaay sariwa tirmidi tirmidi wa adisun wuri gala tirmidi may kole adidun ada adisun waay mis hasan darjidisnaasan وan abi musa alashcariyi lankooba kutogootiya nasaasalan do aye doadasalan do ayalilay وan abi musa alashcariy radi allahu taala canhu qala abu musa may kagolay kuna una may hanay maca nabiy naw macashelahaani sala الlahu alayه wasalam fi safarin alajarni fakuna una may hanay ida ashrafna hadii na korno calaa waadin waado korno waadi sheertiskubano korkaas korno halalna tawxiidsadaan la ilaha ila allah wakabarna takbirsadaan allahu akbar wartafacda aswaatuna soodiyaalkanana kor nagadaayen faqaala nabiy reer maynarey sala allahu alayhi wasalam ya ayuha naasu dado kuan iho irbacu indhimriya calaa anfusikum nafyaalki indhimriya maywalifaynakum isin laa tadcuuna matugasan hasama ali dhigaaley matugasan walaa gaa'iban alamagu matugasan inahu in allaha macakum ahaadi inahu in allaha tacaala samiicun liaqwaalikum kooryaalkin alidhe qariibun lakum kisin bawaay kurban macnawiyan mutafaqun caleyh irbacuu bifati lbaai lmuaxada ey urfugu bianfusikum nafsin indhimriya lay abi musa alashcari radia alahu taala anhu qala abi musa may ala kuna unhan maca nabiy nabog macshe lijarni sala lahu alayhi wasalam fi safarin safara lijarni fakuna una mayhana ida ashrafna hadi una korno calaa waadin waado korshe una korno gabal oo wa sheetyala ku koray waado korsheela kori fursin ilahi ida sharafna ida ashrafna hadi una korno yani wa kay calaa waadin waado korshe una korno halalna tawxiidsadani sheetya waadiga lakbay korkaasala kori ma laa ilaha ila allah wallahu akbar serani wakabarnaa waana takbir slaali hay wartafacad may kornaglaasay aswaatuna soodyaalkan iya kornagdaaye soodkana korangaasamaay a faqaala nabiyu laa ilaha ila allah allahu akbar korangaylian faqaala nabiy noomay kagolay sala allahu alayhi wasalam ya ayuha naasu dado kuwan arbicuu arbicu riya hay calaa anfusikum naftin riya oo to to yani adkaartan oo kor nlajihraasano oo intaa jihre e mee tartiibiya raay rasulka irba arbicu ndimriya calaa anfusikum naftin riya may weri fa inakum isin laa tadcuuna man weerasan asama ali digaale man weerasan wa walaa haa'iban koomagungna man weerasan inahu in allaha taala ilahi macakum magin ahaadi ilahay isin dhowya macagin wal al wali dheeridan san dheega isan argaay inahu in allaha taala ilahi samiicun alihi dheegaw liakwaarikum gooliyaalkin alihi dheegaw qariibun alihi dhawa mutafaqun aleyhi hadiskana muttafaq waay ilahay isin dhowya walkasana dheege arbicu bifati lbayi lakilmucada ey urfu goolianfusikum nafsin dimriya waay baaw isticbaab ducaay ducaa sunanimadeediyan baabey fi safari baabu istixbaabi duaai duaa sunanimadeediyan baabey fi safar safar kala duaay sida sunanimadeediyan baabey an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abu hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay halaatu dacwaatin do-ayaali side mustajaabaatun kula jiiba waay laa shaka shaka mahaan fihina fi talaati sadid dhadiyo shaka mahaan dacwat lmadlumi gofla dolmi do-aadis waay wa dacwat lmusaafiri gof musaafire do waay wadacwat lwaalidi waalidoaadis ala waladi waladi lwaalid waalidka walitin doaya way rawa mayura adika abu daud tirmidi waqala tirmid mar adikun hada adikun asan darjidasame wa walaysa fi riwaayati abi daud abi daud riwaayadis maane cala waladi mahaan abi hurayra radi allahu taala canhu qala abu hurayra may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay salaatu dacwaatin do'ayaalo sida e mustajaabatum hanila ajiiba sida do'a wal ajiibe wa laa shaka shaka makasugnaan fihina fi istijaabatihina a laa shaka shaka makasugnaan fihina fi istijaabatihina sadidas doa ajiibasho shaka makajarwa wal ajiibe shaka makajarwa may kalkun sadid dacwat lmadlumi lang la ulmi habaarshey dulmadiyoa lang la ulmi langkiso ulmi hoob habaar habaarkaas dulmadiyo wadacwat lmusaafiri lang musaafir e tugbis ilaahay tuga usuna dulmadiyo wadacwat lwaalidi lang waalid e doaadis calaa waladi waladi lwaalid waalid waladka in usuna dulmadiyoa rawa mayura xadiska abu daud وaتirmidiy وaqala tirmid may kole xadiun hada xadis way xadiskaas oo xasan darjidiis hasan eh walaysa fi riwaayati abi daud abi daud riwaayadiis mahan eh, cala waladihi makadarno mana dacwat lwaalidi elakreebib cala waladihi makadarno abi daud riwaayad marka weriya walaysa mahan fi riwaayati abi daud mahane eh, cala waladihi lafdagaasay mahaan cala waladihi makadarna eh, dacwat waalidi lakreebi baabun hada kan baab ma aladi ganbaabay yadcuu bihi ida kaafa naasan o gayrahum baabuma aladi yan baabi yadcu shasi shaksa kadoaysadaa bi bima maal kadoaysadaa ida kaafa huwa shaksa hadii obsado naasan dadka obsado o gayrahum gayr annaasi dad keyrsa ka obsad wari kadoaysada fal an abi musa alashcari radi allahu tacaala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kana rasuulka may haade ida kaafa huwa rasuulka hadii obsado qooman qoom ka qaala yaqulu nabiyo nabu meeraaye allahuma ina najcaluka fi nuxurihim wanacuudu bika min shururihim taka golay ana rasuul lahi sala lahu alay slam kana rasulka may had ida kaafa huwa rasulka gooman hadi goobsad qaala yaqul nabiy nawayni kagolawaad allahuma ya allah alayo ina unajcalu welan kaadik welan ilah fi nuxurihim dhuunshook welan wa nadfachum bika ilahu han adiki reeban adiki gobdaan dhuunshook welan ilahu noo gobay han ina najcalu welan kaadik welan fi nuxurihim han goom nuxurihim nuxuri lqawmi qoomkun dhuum yaalshook welan hey nadfacu reebani hum yo bika bisababi reeban ilahu noogobay handunka noogobay ilahu noo reeb wanacuudu nanu ilahu men galaan bikadi komen galaan min shururihim shururi qomi qoomkan shariyaalshowa koomigan galaan sakato aysada jare rasulka hadi wal koobsadoo yani ida naasan o gayran ayra naas dad i keersa walila koobsadoo doadanalakisdeera wa abu daud abu daud wadilkuri wanasaa-iyo yani bisnaadin saxiix hal rasulka na kudhahli doalo doaysadaw yani taasa kumigan galelili bahuma ladigi ambaabey yaqul shaksu shaksa kagoolaaw ida nazla manzila markaana dego hadi dego bari kagoolo fadi bahuma ladi ambaabey yaqul shaksu shaksa kagoolaw huma kagoolaw ida nazla hua shaksaga didilo manzila markaana dego dego can kawlata binti xakimi radi allahu taala canha qaala kawla may kagoole samictu rasuul alahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqul rasuulka halkagoolaw iya dheegi man nasla lanki dego manzila makano dego dego uma kala manka kagol acudu bikalimaat ilahi taamati min shari ma halak ila aakiri kagol lam yadura madhibahu mankaaso shay madhibaw hata yartacila huwa mankaas inti kurordaw min manzili manzili man mankaas manzil shay dalika kaasa kurordaw muslim ya hu cadees uriyey an kawlata binti xakim radi lahu taala an qaala may kagolay kawla qaalat hiya kawladaas gabartan samictu rasuulalahi adeegi yaaba saxaabiye e eh? rasuulka adeegi sala lahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halkagol adeegi man ofal ofki nazala huwa manka dego manzilan makaana dego dego uma qaala huwa manki kagoolo acuudu ana megan gale bikalimaat illahi ilahay kalimaadka megan gale kalimaadki ataamaati dhimaystiramen min shari maagi sharkisa ilahay kumen gale khalaga huwa ilahay abuuri sakagool ay acuudu men gale bikalimaat illahi ilahay kalimaadki qur-aanka ilahay umana kalimaadka ilahay ataamaati taam kaaden qur-aanka ilahay megan gale min shari maagi sharkisa megan gale khalaga huwa ilaahay abuuri salanki kagoolo lam yadura madhibahu man kaaso shay mishimidao shay min alinsi waljini waldhibaw malew wa min alxaywaani kuli shay oo muudee madhibaw xataa yartacila huwa man kaas inti kurorbaw min manzilihi manzili man manka makaanatigooshay dalika kaasa kurorbaw meelusadeg inti kuguuraw walba madhibaanle fawa muslima muslim wajis wuriyey baabu ma yaqulu ida nazla manzilan adi meeldegaasaleeren wacan ibni cumar radi allahu taala canhuma gaala bna cumar bay kagolay kana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul jamiad ida saafar hadi safaro faakbala lailo nima gaabilo qala nabiy naomera ya argo arloy rabi ana rabigay warabuki ad rabiga allahu ay acuudu billahi من men gale min shari شر sharika sharta ilahay kumen gale wa shari maagi shartisa ilahay kumen gale fiki asiga hadi wa shari maagi shartisa ilahay kumen gale kolika la abuuray fiki dhadalka abuuri wa shari maagi shartisa kumen gale yadibu gargurdaw alayki korkaka gargurdaw acuudu billahi ilahi men gale min shari asadin liba shartisa ilahay kumen gale waaswada kimidoa jinigaay wa min alxayati ilahay kumen gale walcaqrabi dugodka ilahay kumen gale wa min sakin lbeledi beledki askunaay shaydaankiya kumen gale wa min waalidin wa min sakin lbeledi jinigi oo kale a wa min waalidin ki waalidkahay wala dhalaay shaydaankahay ibliiskahay wama walada wali dhalay shayaadintisu dhali ilahay kumen gale seera awaama yura adiska abu daawud wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhum qaala ibna cumar cabdillaahi bin cumar may ka gole kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shemihaaday idaa saafara huwa rasuulka hadii safaro oo oh, reer faaqbala lail hamin haqaabilo safarki sookajar hamin hakagala faaqbala lail lail haqaabilo lail korkooyo lail haqaabil qaala yaqul nabi naomeeray umm yaa ardu ardo dhulka naadle ardiyay rabi ana rabigay warabuki ad rabiga allahu ani adib ilahi ana leh dhulka naadla acuudu ana men gale bilahi ilahi gale min shariki ad oo arada hese sharta iya ilahay kumen gale min shariki shartatida ilahay kumen gale wa shari maagi shartisa ilahay kumen gale fiki ad dhahdaad maagi shartisa ilahay kumen gale kurida huwa maag la abuuray fiki daadalka abuur wa shari maagi sharkisa ilahay kumen gale yadibu garguurdaayo calayka ada korkaka garguurdaayo yamshi la yamshi socdaayo calayki korka ka socda acudan men gale bilahi ilahay men gale min shari asadin libey shartisiya ilahay kumen gale wa aswada min shari aswada kimidoway shartis kimidoway mana nawcu min alhayati wa alaswad asadin libe bua aswad nusun alaswad nawcu min alhaya abeersu noo kumidow wa aswadin kimidoway bahalkaayo ilahay kumen gale waswasa ilahiku men gale wa min alxayati waacudu men gale yani min hay acudan men gale bilah ilahi men gale min alxayati ebes ilahi kumen gale walcagrabi min alcagrabi dugod iya ilahi kumen gale wa min sakin lbeledi beledki askuna jinigiya ilahi kumen gale sakin lbeled yani may bu ahaan jinigi oo kale walanimid ahay saas a hum ljin aladina hum sukan lardi beledka mana aradhan askuna beled arad dama beled deray wa min sakin lbeledi beledka ki askunay bahadidin yani bahagooyadan ki askunay jiniga kaasa ilah kume ilahay kumen gale wamin walidinki wal dhali oo ibliis ahay wamagi walada huwa ibliis dhalay oo shayaadiinti ilahay kumen gale seera adkaartasalagobsademarkaas huwa abu daud abu daud wadi uriyey wal aswad maylnlijeed al shaks shaksu dongalinlijeed o ko mooriyaan kahorkoyo donglaa shaksilay aswad odle ashaksilay acuudu billahi min gale min shari asadin libey shartis wa aswada shaksa shartis shaksa wali haado wal ashaksu macnaha wa shaks qala aaabiy imam aaabi mer aaabi may buaha may kumid aya min ta min taah minah min alculamaai lmufasiriin ah kitaab lbukaari a kitaab lbukaari culmadi fasiren culmadi kuwinay iya kumid ay aaabi yani bukaari kitaabka bukaari reelanki fasri sharci qala alkadaabiy may kagolay caalim win waay fasir hay kolka adasgalin fasre mufasiriinta axaadiisya kumid wasaakin lbeledi maylin lijeede hum saakin lbeled aljinu jin waay aladina jin hum jiniga sukaan ardi arada askunaayaan ina arada askunaayaan aradan adawaafahat wali askuna waysi walikan ilahi lakumen galel wahum aljinu jinwaay aladina jinigaaso hum jinigudu sukaan alardi arada askunaaya anasa ilahi kumen gala qaala may kagolay walbaladi qaala alkhadaabi may kagolay walbaladi min alardi walbaladi beled min alardi ku ahaadi walbaladi beled walbaladu hadi kalan walbaladu beled min alardi haal ku ahaadi ma kana wali ma wal xayawaani xayawaan ma kana dumisi haad mila xayaanka dumakahoydaw ya beled dheere mana wain lam yakun fihi fi lmawa makaana dumankaas obadis binaa dhis bay haanay wamanaazilu manzil bay haanay meelo xayaanka hoydaw meela salere mana yani mahay taasa beled dheere wala habayla roognay qala alkhadaabiy may kagolay wayaxtamilu may muxtamilaha may suurtagalha ini linglijeeda desi ana almuraada muraadka bilwaalidi linka muraadaw ibliis ibliis miyaye muxtamile وama walada ana lmuraada muraadka bima walada lanka muraada ashayaaintaasam muctamil er mana baabu isticbaabi tacjiil musaafiri musaafirki didajiyasha sunanimadiisi anbaabay arujuuca nagasha didajiya ilaha lihelsin nagada ilah watigabala xaajata xaajigis gobloodo idaa gala gududo xaajata baabu isticbaabi tacjiil musaafiri musaafirki degdegowshay sunanimadiisi anbaabay arujuuca nagasha didajiya ilaha lihelmusaafir musaafir helsin nagasha didajiya emew ida gala musaafir musaafir hadi gududo xaajat xaajat musaafir musaafir dantis hadi gududo وan abi hurayrata radi aلlahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu عalيه wasalam qaala rasuulka may ka gooley asafaru safar bidcatn gabl way min alcadaabi cadaab kumid e asafaru safarka bidcatn gabl way min alcadaabi cadaab kumid e yamnacu huwa may weli safarka may reebe adakum kooki bacamahu gulishe kureebe washaraabah kureebe wanawmah yani iyo kureebe durmediis oo kalku hadhibtooda nanko safarka koy safarka koy maay darya yani wa kay fol han isbedeleyelili kalkun dhigo kalku may lifade gidcatu min alcadaab ha lankahood yani faida galaa rasul axadakum hadi guzo nahmataw xaajataw maqsuda hadi guzo min safariha kaguzo falyacjal hidegdego falyucajil hidegdego ilaali wadin shay hidegdego mutafaqun caleyh an abi hurayrat radi allahu taala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka golay asafaru safar gidcatun gabal wa min alcadaabi cadaab kumide gabal cadaab kumide safar may wali yamnac huwa safarka may reebe eray rasulka salo may wali walaa cadaaban ayi may wali yamnacukum yamnac huwa safarka reebe axadakum kookin dacama dacama laxadi axadkaas gurusheya ku reebe wa sharaaba sharaab laxadi axadkaas sharaabshay ku reebe wanaumah naum laxad axadkaas dumeerisa ku reebe kalku fa ida kala axadakum axadkin hadi gududo nahmatahu maqsudahu maqsud alaxadi xadka maqsudsa i dantis hadi gududo min safari safari axadi axadka safarki dantisa kugudud wa falyucajil axadku didajiyoy ilaa ahlihi falyucajilhu aadkin degdego ilaa ahli ahli aadi aadkarshan degdego mutafakun aleyh mahmatahu maqsudahu alaujeed macnahu macnahu maqsudahu baabu isticbaab lgudoomi galaw sunan maradiyan baabay calaa ahlihi hershay korshayn galaw nahaaran fi nahaari wakarahiyatihi baabu karahiyatihi karahiyat lgudoomi galaw ki kaashiris filayl min kuli ayri xaajatina galaw kaashirees baabu istixbaab lgudoomi galaw sunanimadiisiyan baabay calaa ahliha lilmusaafir musaafirka helshin galaw sunanimadeed nahaaran fi nahaari maalin an galaw mana hilka hobad safar dheerka koyta maalin cadaan elan gale wa hamin mal galaw wa karahiyati tanilay baabu karahiyatihi karahiyat lgudoomi lay galawki kaashadiisi ambaabey fi laili haminki galaw kaashade bigayri xaajatin dan la hadi damban jar hamin ilkamal galawa hamin malka dheelmadaaw geela dheelmada saas may la diida helka may la fade lamadan ida gooskini dhisnaado iyo shareecad badana kadalaala wali oskaba tafaruk isharsab insheena faday tuhma insheena fadi walku ilaaliye hamiinki hoob galo yani wa kay masalam walad ka hadaas admil erg doo la diiday maanaa maalinta an jaabirin radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka goray idaa abala axadukum axadkin hadi dheerayo algaybata mugnaasho dheeray falaa yadrukana ay dheelmanay ahlahu helshay laylan fi laylin hamin ay dheelmanay yani ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may goray idaa abala axadukum ida abala axadukum axadkin hadii dheerayo algaybata mugnaashad asafara safarka dheeray falaa yadrugana huwa axadki ayn dheelmanay ahlaho ahla laadi aadki helshay laylan fi laylin hamin ayn dheelmanay ay nahyigaas kiraahi waa inila dheelm wa fi riwaayatin ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam naha huwa rasuulka reebi an yadruga rajulu rajul ini dheelmado reebi ahlahu helshay ka dheelma laylan fi laylin haminka dheelmado ku reebi mutafakun alayh waan anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka goray kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilah rasulsha may aaday laa yadruk huwa rasulka nin dhalmadaan ahlahu hershay nin dhalmadaan laylan fi layli laylan fi layli amindhatisi nin dhalmadaan ahaadi wakana nabiyu nabo may aaday yati kiisteeda helkan seedaay hudwatan aroorki subaxdian seedaay o cashiyatan galabtan seedaay mutafakun aleyh adrogo almajiu fi lail aminkoyawlaya kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may aaday laa yadruk huwa rasulka nin nin dhalmadaan ahaadi ahlahu ahla nabiy nabag hershay nin dhalmadaan laylan fi layli aminginin dhalmadaan yahad wakana nabiyna umayaaday yati kinseeda yahay imhilkaanseeday hudwatan hiraabtianseeday o ashiyatan galabtianseeday mutafakun aley oo safarka kugahoyata marki amin aminnimo magalaan marki jidahay magaalada binaashi akwa aminsadaay akwa barisadaay marki waa ka barya dagala mis galabta galaayl mutafakun aley saasalbanya durugu macnaahu almajiyu fi lail aminkoya shay waay hasa marki lilay aminki mal dheelmadaw kada idamal dheelmadaw lilay hadii lakin ogayn safarka galaw kala ogayn ama hadii safarka loogi sadi aloo kale masalan adoo dareerto yani wa kay masalan ba cuntaha marahaybalataadareert adiba sheegahay togda waa walki lahariirehen waa koob lalargoob yani waa kay shay shay bahaysade inta haroog inta haroog dadada yani iyo ka aadana ashada ka aadana baleta mana adiiba kolka diyaar lakin ayaa ididombo ibanjarnaylakoyasada hadma la ishaysad manaa waktiga oo kale laakin waktigaas isgaartin walba ma jarda kalku wala lang reebay oo nahyida di may buaha hay walhun lanka idi oo nhagaalsanayne zoojidi naftiye yani wa la lang ardise safara jira nhagaalsanayne awlaadilinin yani wa kay lang dhawayo fay lang lahayne dalagna iswaraayo misme tuhmo waltaasay lang idibaaliya iskumarawsa is argo dhibe walaasala koobsadaay mana hadda kalku waa walaagi dhan wal ogib amanti safarkaa galaaw amanti dareerta kulli waab ilgaasin bajas masalan doynunaya marahay balilay mana waa kumaanyo fulka marahay kalku gari controlka ro wal iska soodgo mana saguri saas oo kale dhimile markaas walsugara laakin yani wa kay cilada lang reebi saasay hay culamada fasiraaya cilada lang reebi taaso lakin alaana alaan hadwaabo ahay wal iswargaba oo liswargab dhimile baaba ma ladigan baabay yaqulu shaksu shaksa kagoolayo idaa waktigi rajacna gadaw o idaa waktigi raargo baldata arg wali kagoolo fadi baaba ma ladigan baabay yaqulu musaafir musaafir kagoolaw idaa waktigi rajacna gado ilaa wadanihi ilaa wadanihi wadan sheegnagad marki wadankan nagas wali kagoolo fadi waida wakti iraahuwa rajulka argo basdataw magaaladiitis tuuladiitis arag alka golo fadi ay baabama aladi anbaabey yaqulu shasu shasu ka golo ilaa raja adi nagdo ilaali wadin shay marki nagdo wali ka golo fadi waida wakti iraa argo magaaladiis argo magaaladiis anjeedi arag wali ka golo fadi fihi fi lbaabi baabka fishaya kasugnaadi xadiis ibna cumar ibna cumar hadisay hadis asaabi anindhagi fi baabi takbir lmusaafiri musaafirki takbirtis baabshaninka dhagi ilaa waktigisa cidahuwa musaafir koro asanaya fongoryaal koro taaibuna taaibuna lirabina xamiduna lirabina mahay adkaarta sal akriyaliley marki laanagadaw idi wadanki i gereeridi adandawaato meli wadanki seedas walila akri fadihasheegni taaibuna taaibuna ahmudita وan anasin radi alahu taala anhu gaal anas nay kagoolay abalna maca anabiyi naw macasheelagaabilna helanagani la rajacna maca anabiy naw macasheelanagani sala lahu alayhi wasalam xata ida kuna markinahanay bidahri madinati madina yani almunawara irtiya makihanay korshe unahanay handhawaaniye qala nabiy mere aibuna taibuna caabidun lirabina xamidun falam yazal warasulka muslimiya golka golo dalika algol xata kadimna almadinata umana kawa muslimun adid kuriyay anas bin malik qala anas aqbalna maca nabiy nahu maca shela nagani sala allahu alayhi wasalam hata ida kuna marki unahanay bidahri lmadinati madina korshe madina korshe marki hanay meelo koyni iya gaala nabiy nahu may kagolay aibuna naxnu aibun unakuu nagadaw yeena taibuna ku toobisheen cabiduna ku caabud yan lirabina caabudo xamiduna ku macdiya lirabina liwa falam yazal huwa rasuulka masul ya yaqul nabiy nabo kagolo dalika algawla xata gadimna ilaa kagolna almadinata magaaladooba galaasaas oo kale adi kor safara kakoysa bidhow oo kale galaas maanyufulk markiis hankoraaso bay yani waa kay masalan bersan dadeero magaalada kumid la aragawsay boob dadeertoog sabilaawa taaibuna taaibuna lirabina xamidu ila akhiri saas sawaama yura adka muslimun ori baabu istixbaabi ibtidaa gaadimi ki galaay bilaawow shay sunanimadiisiyan baabay bilmasjidi ka bilaawa aladi masjid fi jiwaarihi jiwaari gaadim gaadimka dariski haadi wa salaati salaati lgaadim gaadim salaadiisiyan baabay fihi fi lmasjid rakcatayn inka tukada oo sian dareeraas dilay galma e misaajidki xaafadan dhaw hoo furin meela galaasa meela kasunay sidaas alili baabu istixbaabi ibtidaa gaadimi ki hagali bilaawow shay sunanimadiisiyan baabay bilmasjidi misaajidka bilaawa sunanimadi aladi masjidka bilaawaw fi jawaari jawaari lkadimi kahangali darsi ahaadi masaajidka darsi meela gale meela kusumaysade wasalaati baabo istixbaabi salaatihi salaati lkadimi kihagali salaadi sunanimadeed embaabey fihi fi lmasjidina kus yani katukudaa sunanimadeed rakactaynina katukudaa sunanimadeed embaabey an kacb bni malikin radi allahu taala anhu ana rasuula hadiski kacb dheerayda taakobdi ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kana rasuulka may hada ida gadima huwa rasuulkaas yaa galo min safarin safara ku gal bada yahay bada nabi nabo bilaaway bilmasjidi masaaidya ku bilaaway oo safar dheer rasuulka gal masaaidka kor maraay lamra kaa tukaday fasallaa farakaca nabi farakaca nabiy fasalla nabi nabo tukaday fihi fi lmasjid masaaidka dhakisa rakacatayni lamra kaa ku tukaday taasaasun eri rasuulka siwali jar yalwele sala allahu alayh wasalam mutafaqun caleyh oo dibkalan jarnay usun jarm taasa lwel amnaba jarmaha masaaidka lakutukadeen mutafaqun caleyh baabu tami baabu tacriimi bahi baabu taxriimi safar lmar'ati bilaamay safar shay xaarangnimadeedi anbaabay waxdaha munfaridatan haalati kireediya safaraas xaarangnimadeed baabu taxriimi safar lmar'ati bilaamay safar shay xaarangnimadeedi anbaabay waxdaha munfaridatan haalati kireediya safaraas safarkaas xaarangnimadisa anbaabay an abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayr may ka golay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may ka golay laa yaxil limra'atin bilaamay halaalmange imraadaasoo tumin rumaayas bilahi ala rumaayas walyawm laakir rumaayas halaalma e tusaafiru an tusaafira in safar halaalma e masirata yawmin walaylatin yawm walayl makaana socodkeedan safar maca ilaa maca di maxramin maxramkaon saaxibe macshima caleyha ya korshan maxraman e mutafaqun caleyh qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemenka golay laa yaxilu limraatin bilaamay halaalman e mambinaw laa yajuuzu limraatin mambinaw ah tuminu imraadaas صifadan wedes imraadaaso tumin rumaayaso bilahi ala rumaayaso walywm aakir rumayaas tusaafir an tusaafira ini safar halaalman eh laa yaxilu taas faacilshe iya ntukuweydiyan an yani safaruha halaalma e laa yaxilu halaalma eh limraatin bilaamay halaalman eh imraadaaso tumin rumaayaso bilahi ala rumaayaso walyawm aakir rumaayaas tusaafir an tusaafira ini safar halaalman eh masirata yawmin waleylatin labati afar sac makaana socodkoodan safar talaalmange labati afar sac mailin socda inin safar talaalmange ila maca di macramin macramkoon saaxibe macshay maahin alayha ala lmalati naasda korshay macram saaxibe macshay maahin mutafakun alayhi hadisna mutafaq wa wacan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma anahu ana bna cabaas samica ibna cabaas adheegay annabiya adheegi sala allahu alayhi wasalam yagulu nabaga halka goola adheegi laa yakluwana rajulun rajul ayla kaala naganay biimraatin nag ayla goono naganay ila وamacaha maca almar'ati naagdas macshe du macramin macramkaon saaxib ay imaahin walaa tusaafir lmar'atu naag malasafaraas masafaraas ay safarney ila macdi macramin maahin faqala rajulun rajulkao lah linabi may arag ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ina mraati bilamaytaye karajat bati bilamaytay batiy xaajatan xaala kooniha xaajatan xaalatati xajan bahaas xajiyan bato fadahay tu mana ina naagde bao fadahay wayni anin uktutibtu anin waliabtugi fi gazwati kada wakada dulun hebel hebel yadi waan jaligeliyey dulunkaasaan baafadahay zawjadey mishreediy safaran bahays qaala nabiy naomay ka golay indalik ba isku tab dulumaat isku tab ha faxuja maca mraatika naagdamacsha laxajiwa mutafakun aleyh hadisna mutafak an ibni an ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma anahu ana ibna cabaasa samica ibna cabaas deegi annabiya gawla nabiy nabo goolshaya deegi sala allahu alayh wasalam yaqul nabaga halka goolaa deegi laa yakluwan rajulun rajul ay lagoona nagnay oo ay lagoona nagnay oo ay lakala nagnay dinun tawkid aokilanagbe laa yakluana rajul rajul aylagoona naganay o aylagoona naganay o aylagoona naganay bimraatin bilaama aylagoona naganay ila wamacaha maca almarati naagdo macaishaba duu maxrami maxramkaon saaxib mahay oo bilaamay sileedinti min gal lanko kale janabeena lagal ay welneeri rasulka gulib askaay ay welne ay welneeri ilaa hadi lijaro du maxram artishada meelo mawjuude ha markaas quraanki saarako haye walaalshee roog arisho roog artishee roog lang maxram e roogdesa markaasaaga walaa tusaafir lmaratu naag masafaraas walaa tusaafiru masafaraas almaratu naag masafaraas ilaa maca di maxramin maxramkoon saaxibe macishe maahin bilaamayn masafar kortalen ilaa hadii maxram lajar maahin faqaala rajulun rajulko lah linabi naumangaray ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ina mraati bilaamaytay ya kharajat yani waa kay araadad may doontay alkhuruuja bahaw iyo fadi hata bahaw fadaha isuma foolba batime ina mraatin agdee kharajat bahaw fadahaysayaw ey araada doonti alkhuruuja bahwa doonti xaajatan halatati xajiyaas xajiyadbad fadahays zawjida bad bad fadahays wa inii anin uktutibtu anin wali abtugay fi gazwati kada wakada dulon hebel hebel ye dulonkaasa ligiri meel anin diiwaankaasa kajar dulongan baa fadahay he zawjidina shireediy bahtadina bilaan shireediy safarne erti qaala nasalo welew qaala nabiy naumay kagolay indalik ba macaha naagda macshelaba faxuja anta ad nafta xaji maca mraatika naagda macshelaitirabafad lajelilay mutafaq caleyh xadiiskana mutafaq waay